bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi وaalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii konton iyo saddexaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray axaadiidtii ku saabsanayd alisraa wاlmicraaj dheelmintii nabiga la dheelmiyey iyo koryeeliddii nabiga la koryeelay عليه الصلاaة والسلام إلى السماوات العلى قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لعله waxaa laga yaabaa أنس قال inuu yidhi can malik بن sacsacata alansaari اlkhasraji min bani maazin wa rajulin maaliku waa rajulin min qowmihi qowmi anas waa nin ka tirs ka dhashay qoyskii anas ka dhashay xadiidka marka madaruhu calaa qataada ibnu dacaama can anas weeyaa jamaaca min alxufaad baa ka qaatay qaybna aynu soo maray qaybna iman doonto marka waxaad qataad ka qaata hadda saciid nabi min abat الnaasi baa laafiyey qataada wey waxaa kaloo ka qaatay hishaam bn abi cabdilaahi dastawaai waxaa ka qaatay hamaam bnu yaxya awdi baa ka qaatay raggaasoo dhanba marka waxaan kaloo inoo dambeymse waa iman doonaa shaybaan bn cabdiramaan shaybaan cabdiraxmaan annaxwi asna waa ka qaatay shaybaan iyo hamaam iyo hishaam saddexdaa midnaba maysan sheegin shakigan lacalahu qaalada ah kulligood waxay ka wariyaan can qataada waxyaabaa lagu ogaado way ninka iskale khata'a ama sahwiga ama shakiga iskale ardadii kale xadiidka ka qaatay qataade ma aysan dhihin lacalahu qaala can malik ibnu sacsacata way jasmiyeen an anasin can maalik ibni sacsaca marka lacalahu qaalada marka waxaa iska leh riwaayada saciid saciid can qataada saa uu ogaada in sha allah rajulu weeye wadaadka maalik bnu sacsacaah min qowmi qowmi anas qowmi anas bay isku qoys yihiin maalik bnu sacsaca waa saxaabi jaliil ah shan xadii buu nabiga ka wariya gebi ahaanba inta la sheegay shan xadii keliya ayuu suubanaha ka qaatay oo ka wariyey shantaa xadii hal xadii basaa ku jira fi lkutub sit waa xadiikan bas aad haysaan halkan xadii baa ku jira fi saxiix اlbukhaari wa fii muslim oo hadda addul joogtaan waxaa kaloo marka labada imaam la wadaaga xadiidka nasaa-iyo tirmidi nasaa-iyo tirmidi labadu waad soo marteen halka xadiidku marka fi lkutubi sita ku leeyahay sitadu marka waan ku halqabsanaynaayo afar kitaab wax ku leeyahay wey waa saxiixaynka iyo nasaa-iyo shan xadiid buuse si guud nabiga oga wariyaa siduu baqiya bin makhlad iyo asxaab almasaaniid ay sheegeen qaala saxaabiga wuxuu yidhi qaala nabiy llaahi nabiga ilahi wuxuu uhi bayna xilli sal اllahu alيه wasalam bayna xilli ana anigu cinda albeyti aan kacbada agteeda joogo bayna الnaa'imi waاlyaqdaan nin soo jeediyey axad hurda aan u dhaxeeyo id samictu waxaan maqlay qaa'ilan dhawaaqan maqlay yaquulu leh axad الثalaaثaةi bayna الrajulayn huwa waxaa weeye nabiga aynu rabna inaynu dheelminno ayib ama aynu aan qalitaan ku samayno rabbaani ah axad الثalaaثati waa saddexda mid ka mid ah bayna الrajulayn walibada laba ninka udhexeeya dhexda jiifo wey waa inaga soo maray quraysh iyo carab inay kacbada iyo beytka ay seexan jireen habeenka in badanoo ka mida ay joogi jireen fautiitu waa lay yimid faاnطuliqa bi waa layla tega waa laysii qaaday fautiitu waxaa lai keenay bitastin xaggee logala tegaya meeshii uu jiifaa nabiga laga qaaday wey meeshii baa laga qaaday fautiitu bidastin digsi baa layla yimid oo min dahabin dahaba fiiha uu ku jiro min maai zamzama biyaha zamzam xaggooda waxbaa kaga jira inaga soo maradiinabay lagu dhaqay maau zamzam fa shurixa sadrii laabtaydii baa la dilaacshay ilaa kada wa kada ilaa laga gaadho meeshaa timoolayda laga gaadho xudunta hoosteeda laga gaadho ayb nimanna xuduntaay leeyihiin laakiin riwaayada iman doonta in laga bilaabo meesha eh, eh, meeshaas dhuunta ama dhaqdhaqaaqada godkaas ilaa laga gaadho eh, shicrada timolida laga gaadho meesha xudunta korkeeda laga gaadho intaasaa nabiga la dilaacay qaala qataada wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi liladii maci ninkii ila fadhiyey xadiidka ila qaadanaya waxaan ku yidhi maa yacni maa yacni wuxuu ujeedaa sheekha xadiidka tabinaya oo anasa ah hadda la soco anas weeye fashurixa sadri ilaa kada wakada baa leesoma wuxuu rabaa inuu ogaado taxdiid laga bilaaba halkaa ilaa halka laga gaadhaa la dilaacsha nabiga saasuu cad buu rabaa yuu wuxuu markaa ninka ila fadhiyey wuxuu u jeedaa ilaa asfali banihi ilaa asfali badni laga bilaabo halkaa dhuunta ah, ama laabta bilow afkeeda koraa ilaa laga gaadho caloosha ama boga meesha u hoosaysa fastukrija qalbi qalbigii baa la soo saaray fahusila waxaa lagu maydhay bimaai zamzama biyihii zamzam baa lagu medhay uma intaa kadib uciidda waa la celiyey qalbigii iyo wadnihii makaanahu booskiisi baa lagu celiyey uma xushiya waxaa lagu cubay oo lagu buuxshay iimaanan iimaan iyo wa murti iyo eh, deganaansho iyo waqaar iyo sakiino uma utiitu waxaa laii keenay bacdamaa camaliyadii la dhammeeyo lamaya la ahiray qalban waqaalaban bidaabatin makhluuq baa laii keenay daabad abyad cad abyada cad yuqaalu lahu la yidhaahdo alburaaq daf iyo miriq baa la yihahdaa waxaa wey aragtay bur mar ku maraya sidii laaci yuqaalu lahu marka alburaaq baa yuqaalu laha lama dhihi ayib waxaa la yidhi yuqaalu lahu alburaaq fowqa alximaari dameer ka weyn wa duuna albaqli dee baqalna ka yar baqal iyo dameer waa kala taqaanaa haddi isku mid yihiin asaga u taalla yaqacu khauhu tallaabadiisa wuxuu dhigayaa buraaqaas barakaysana nabiga lagu sido wuxuu qoobka dhigayaa yadacu wuxuu dhigayaa eh, khawahu tilaabadiisa cinda aqsaa طarfihi ishiisu meeshay qabasha meeshu u fog dhigayaa halka tallaabe ordaya uu kacayo uu qaada wuxuu ku istaagahayaa hal tilaabadee mingi buu dhigaya talabaadna gaaris buu dhigaya lagu kala tegba waa tilaabo waxa dhanba ayb waa iska taqriib weeyahada way ka badan kartaa way ka badan kartaa hadday hadda miinki dhul siman tahay oo qawyaleeda qawyaa arkaysa markaad halkan istaagto dhulkuna bannaan yahay oona uusan markaa roob iyo caad lahayn waa iska dhow yahay an boqoloo kilomitr baad arkaysa mararka qaarkood wax ku dhow markaa dee la indha fiiqan yahay fa xumiltu calayhi waa lagu xambaaray ayadiiba gaadiidkaasaa la isaaray uma nطalaqnaa waanu dhaqaaqnay xataa aataynaa ilaa aanu tagnaa samaa addunya samada soke fastaftaxa jibriil waan dareerinaya xadiidka waad soo barteene fastaftaxa jibriilu faqiila waxaa la yidhi man hada qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamed calayhi salaau wasalaam qiila waqad bucia ilayhi qaala nacam qaala fafataxa lana waa noo furay maalikii furahayihii cirka soke ayaa noo furay wa qaala wuxuuna yidhi marxaban bihi muxamed soo dhoweyn baa u ahaata soo dhowaado walaalkaayo wala nicma almajiiu ja imaasho wanaagsan buuna yimid alla wanaagsana xilligu yimid wey ayb iyo imaashihiisuba qaal wuxuu uhi faataynaa calaa aadama aadam baan marka maray markaan kor u kacno samaa dunya aan qaybteeda kora tagnay ayaa nabilahi aadam la kulanay waa soo maray xadiidkii u dambeey wa saaqa alxadiia anas wuxuu kaxeeyey xadiidkii wa saaqa alxadiia maalig baad ka dhigi kartaa ibnu sacsaca waxaad ka dhigi kartaa qataade ruwaad oo dhanba laakiin ma dhaafi karto wasaaqa alxadiiadaas ma dhaafi karto saciid saciidna bacruuba ma dhaafi karto lan waa ninka laisku khilaafay qataaday baashu khilaafku ka bilaabanaya wasaaqa alxadiid xadiidkii buu kaxiyey biqisati maca qisatihi qisada dheereedeed soo marteen buu kaxiyey wadakara wuxuuna sheegay annahu subanu laqiya inuu kula kulmay fi samaa'i aaniyati samadii labaad ciisa wa yaxya bnu zakariya calayhim asalaatu wasalaam wa fi aaliati samadii labaad cafwan annahu laqiya fi samaa'i aaniyati samadii labaad inuu kula kulmay ciisa wa yaxya wa fi aaliai tii saddexaadna yuusufa ibn yacquub calayhim الsalaam wa fi اraabicati ta afraadna idriis inuu kula kulmay wa fi اlkhamisati haaruun salى اllahu alيه wasalam waana sidii aynu ku soo maray ayb sidaasayna ahayd qaala wuxuu idhi uma nطalaqnaa waanu dhaqaaqanay xata intahaynaa ilaa aanu gaadhnay ila الsamaءi الsaadisa waa soo gaabiya hade ikhtisaar ba xadidka ku jira waa la gaabinaya faataytu waxaan maray calى musa calayhi الsalaaة wasalaam fasallamtu calayh waan salaam faqaala marxaban biاlأhi الصaalixi wالnabiy الصaalix soo dhowayn baa u ahaatay walaalkii suubanaa ha soo dhowaada walaalka iga suuban iyo nabiga saalix ee suuban falama jaawastuhu markaan tallaabay oon dhaafo laysi qaday aلsama الsaabica oo nabilahi ibraahim joogo nuud cafwan baka waa waa oy nabilaahi nabiyulaahi muusa waa waa baroortay fanuudiya waa loo dhawaaqay nabi muuse waxaa li maa yubkika maxaa kaa oynaya qaala wuxuu yidhi rabbi ay rabbiyow haadaa hulaamun kani waa nin dhallinyaro ah nabiga le waa afartan jir afartan jir raggiinna badankii baa jira meesha fadhiya mise soddon jirayaal baa tiiyo labaatan jirayaal dada baryahan waa laga cararaya afartan jir waa nin dhallinyaroo mulaya wey ayib rabbi ay rabbi haadaa hulaamun marka toban jir buu noqonaya macnaha waa sidaa la socda haadaa hulaamunkani waa wiil yar ood bacatahu dirtay bacdii hulaamku mar baa dada yara loo ismarna gobanimaaba loo ninka la imaanahaya hulaam la yidhaahdaa musayjujanaad leedihin soo ma nin oday aad leedihin waxaa tahay dhallinyaro labaatan jir baa tahay hulaamku marna da' buu ka cabiraa marna awoodda ishaysaga ruuxa laga cabiraa marka labada macnoba way noqon kartaa markaan u dayno dadaba iskaga daadhe mal loo eega nabilahi muusa bacatahu aad dirtay bacdii aniga gadaashay baad dirtay yadhul waxaa gelaya u fiirso meeshuu nabigu uu kamanayo nabilahi muuse wuxuu kamanayaa nabi asaga ka da'yar oo ka cimri yar ummad ummaddiisii ka tabaryar dhan walbaba ayaa loo diray markaasaa khalaa'iqii malaayiin baa nabiga rumaynaya ambiyaduna ajirkoodu bannaanshiis wuxuu ku xidhan yahay atbaacdooda so sidaa ma aha nabi walba ummadda raacday rumaysay iyo inta sii raacday kulli ajir buu ka helayaa nabiyulaahi maxamed axad walbo rumeeya ilaa adduunka laga rogaayo ajir buu ku leeyahay lanna waa khayrka asagaa inoo bilaabay man dalla calaa khayrin falahu mijru ajri faacilihi ayb marka waxaa weeye hawshaasuu nabigu arkaa marka fadaa'isha subanu way dhaafaysaa ambiyadoo dhan marka laga eego xagga atbaacda iyo dadkii raacay rumeeyey ayb asagoo weliba ka dadaal yaraa ka camri yaraa ayb ruba hada cafan yadkhulu min ummati ummadiisa waxaa gelaya aljannata akaru mima yadkhulu min ummatii ummadayda inta jannada ka gelaysa iyo inta ummadiisa muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam janna ka gelaysa waxaa ka badan aad iyo aad ummadda nebi moxamed idan waa qibط xasad ma aha kamashaa la yidhahdaa fadli baa lagu tartamahaya khayrkaa dhaafay ee ilaahay maxamed la doortay ayuu kamanaya marka waxaa weeye waa waad qalbi kacaysa qaala uma nطalaqnaa waanu dhaqaaqnay xata intahayna waa kii nabigu ka mahad sheegtay yidhi ambiyada aan la kulmo waxaa marka hore iigu adkaa nebiyulaahi muusa asagaana iigu dheef badnaa taladiisii iyo intuu inoo khayr miiray nabi muuse waa arkayse maxaasid baa waxaa sameeyey xaasid faylashu ku goynayaa konton maay tahay konton waa lbsqayro socudhila konton maxay tahay daqiiqadaa lagu leefahayaay kadibna balaayi naga raaci waa ogtihiin marka hawshaas ku khaldameen xajaaj baa laga soo guuriya balaayadaasi iduunka iska ilaaliya ambiyada hasku faanadeen maligiinu ha galo uma inطalaqnaa waanu dhaqaana xata intahaynaa ilaa aanu gaadhnay ila samaa'i saabicati cirkii toddobaad ilaa aanu gaadhnay fa ataytu waxaan dul maray oon dul imid calaa ibraahim calayhi الsalaaة wasalaam wa qaala wuxuu yidhi fi اlxadiiث malik ibnu sacsaca ama anas ba xadiidka markuu tabinayay waxadaa nabiy اllah nabiyilaahi wuxuu sheegay annahu ra'aa inuu arkay maalinka habeenka asagee la dheelmiyey arbacata anhaarin afar webi buu arkay yakhruju ka baxaya min aslihaa asli yakhruj waxaa ka baxaya min asli asli asliha damiirka in loo celiyay sidrat اlmuntaha bay riwaayaadka qaarkood tilmaamayaan hadda laakiin inagu waxaa weeye waxaan u celinaynaa afarta webi ayb afarta webi baan soo celina yakhruju waxaa kasoo baxaya min asliha nahraani daahiraan wa nahraani baatinaan haddaad marka min asliha afarta webi haddaad soo marto u celiso waxaa lagu dhihi shayga unbaad isu celisay nafti qudhigiisii afarta webin baa laba muuqda iyo laba dahsoon loo qaybiyey markaa jugjug meeshaada joog weeye idan sawaabku wuxuu noqonayaa min asliha asli sidrat اlmuntaha axaadiidba waxay tilmaamayaan inta webi ee jannada ka dilaacda ee ahlujannuhu ay ku barakoobaan oo dhanba waxay ka dilaacaan oo ka baxaan taxta sidrat اlmuntaha geedkaas weyne gobkaas salkiisay ka dilaacaan labadan webi ee midna labana ay muuqdaan labana ay dahsoon yihiinna ayaguna waxay ka dilaacayaan taxta sidrat اlmuntaha yruju waxaa ka baxaya min asliha asli sidat اlmuntaha ama asli oo ah anhaartii afarta labada ixtimaal bay wadaaduhu sheegeen ixtimaalka dambe damiirka in loo celiisdaridina riwaayaadka xataa bukhaari qaybo ka mid iyo muslim iman doontaba ay tusahayaan aan iskaga tagno nahraani laba webi daahiraani mid muuqda laba muuqata cafwan oo la arkahayo ishu qabanoo adduunka jooga wa nahraani baainaan labada nahar iyagu libidhsan wr iyo waxaa lagu sheegay salsabiil asalsabiil iyo huwa alkawar labadaa webi weeye ee jannada loogu tegi doono iyo aakharo amaa labada kale waa nabigaaba loo fasiri doona waa loo caddayn doonaa faqultu waxaan hi ya jibriil jibriilow mahdi lahnaar nabigu weligii meeshaa ma tegin ambiyo unbaa cer ka tagtay aadama kale ma tago jin iyo insi meeshaa taga ma jiro oon ambiye ka ahayn malaa'igu kaadi waxaan ka hadlayaa dadkeenna dhulka degan baynu ka hadlaynaa ambiyada marka nabi maxamed habeenkaasa ugu horraysay meesha ayada ah calayhi salaam sida raajixana mar dambe laguma celin halkaa mar bay ahayd ayib marka hawsha waa ku cusub tahay waa inuu macallinkiisa wax weydiiyo waa lagu yaqaanaa socon mayso meesha ayada ah hawshii aad reemidu ku haysateen ma soconayso ma haadi lanhaar webiyaashan maxay yihiin qaala jibriil wuxuu yidhi ama nahraani اlbaطinaani fanahraani fi اljanna labada webi ee dahsoon waa laba webi oo jannada ku dhex yaal wa ama الظaahiraani labada muuqata faالniilu wاlfuraad waa webiga niil ee asalkiisu ka dilaaca buuraha etoobiya masar iyo sudan isku maraad ogtihiin badda ku shuba waaga dambe iyo wlfuraatu furaadu ciraaq ku yaallo ciraaq ka dilaaca waad ogtihiin uma rufica liya اlbeyt اlmacmuur halkan marka labada webi ee baainaanka ah iyo kuwa daahiraanka waa khabaru sama baa la yidhahdaa sidaduba qaybiyaadka waa inaad sidiisa u rumayso kadibna aad awooddaada yarta abaadho bal inaad fahmi karto haddii rabbi kuu furana waa asamnu walcasal asamnu walcasal waa subag iyo malab hadii ay ku furmi weydana kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila ulaalbaab wey siduu dhihi jiray imaam shaafi abu cabdilaahi maxamed idriis aamantu biاllaahi wa cama jaءa min cindi اllahi calى muraad اllah wa aamantu birasuuli اllaahi wa bima jaءa bihi rasuulu اllahi calى muraad اllah hadihi caqiidaة اlculamaa ilaahay baan rumeeyey wax xagga alla ka yimid baan rumeeyey waxaan ku rumeeyey siduu alla rabo uu doonahayo ama marka aan fahmo ama yaanan fahmin rasuulkaan rumeeye w aggiisa agga alla kala yimidna waa rumeeye siduu rasuulku u wada ee uu ka wadaana u rumeeyey sida anugu aan ka wada ma ah siduu rasuulku ka wada ee uu doonayo asalkaasaa la rabaa meeshaan marka labada webi ee daahiraanka muran badan baa ka taagan calmaaniyiintu waa ka hadleen malaaxidadu waa dureen xataa diinta islaamkaay ku qoonsadeen oo ku duraan qaybo ka mida ayaa wuxuu asagu markaa qiil ka dhigtu raadsanaya oo marka uu kusii gaaloobo uu gaalnimadiisa kusii qaangaadho inama nasiu ziyaadatun fi lkufr taasuu raadsanaya kuwa xataa wadaaddo sheeganaya yaa yaa ku khaldamay sababku waxaa weeye hal masale iska ogaada waxyaabahan hay-aadka iyo maraakista abxaadta cilmiga a ah, sheegay adduunka maanta ka jira gaalo hoostaga ha u qaadanina xeray inay tahay maraakis baxhiya cilmiya baxta ninkii hawshaas ku khaldama asagay u taallaa annaga hawl noo taalla ma ah waa maraakiis aan ka marnayn bal u badan inay tahay atmaac siyaasiya dana siyaasi ah adduunkaasaa la rabaa walba inuu harawsado raashiya waxaa nagu hardamahaya iyo maraykan carruurteenna yarka iskuulaa la geyn sabuuraddaasa wax loogu qori labaatan sanaa laga bilaabo eh, rawdada rawdada laga bilaabo ilaa eh, doctor ama brofesor ayaa soddon sano lagu haysanaya qalbigaadi waxaa laga buuxinaya maskaxdaadi imaankaadii waxaan jirin aradiyaat aradiyaat farqun bayna anadariya albaxiya alcilmiya iyo faradiyaat way yaqaanaan soomaali shay xaqiiqa ah iyo odoros so ma kala taqaanaan waa la waxaan arkay malaynaynaa wuxuu leeyahay dulduleele madmadow annagu waa odorosi jiray waxaan dhihi jira waagaan carruurtaayn waxaa ku yaalla geed goba ah ku yaalla dayaxa wa kaa sooma aragtaan haa nin walbana caleen buu ku leeyahay caleentaada markay ka soo dhacda dayaxa qalaf waa faradiyaadka annagii marka diinni haddii lagu cilmiyeeyo oo leeda naasaa sheegtay xasaan baa sheegay ma dhegaysanaysaa laakiin naasaa sheegtay waad ku ordaysaa abotooyinkiina yeelkii hawsha idiin sheegeen ma ogolidiin oo imtixaan aafada jirta marka waxaa weeye in faradiyaad iyo odoros ay gaala sheegtayba waxaa loo qaataa inay tahay xaqaa'iq cilmiya oo baxdi nasiiha oo madax bannaan uu keenay ma jiraan ilaa yowmina haada gaal isqaaday iyo wadaad islaan oo isdhigaba xaqiiqat اlanhaar alardiya la fasiri layahay khabarka minasaba kaaga yimaada sidiisu ku qaado hada amru min asaba mim alia اkitaabu laa rayba fiihi huda lilmuttaqiin maxaa daba yaal aladiina yuminuuna biاlغayb axad walbo aadamaa ishiisu waxay qabata ama uu taabto ama u uriyo ama u dhadhamiyo ama u maqlo wuu rumeeyaa adiga muslimka gaalka maxaad la dheerta ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ku sheegeen baad rumaysaa ama haleel ama haleeli haddaad tidhahdaa may itusoo itaabsii shantaydaa ee macallin ah adiga abujahal maxaa isdoorisaan bini aadamku waa fitra weeye xawaasa alkhams wuxuu lagu ogaaday nin walba ku qasban yahay darajada u dhaxaysa gaal iyo muslim waxaa weeye annaga waxaan leenahay xaaso iyo ariiq labaa lixaado uruqulcilmi somayna habeen dhawe eh, saroor dhawey uruqulmacrifa maxay ahay saddex alxawaas alkhams iyo alcaqlu wاlkhabar الsaadiq annaga haddaanu muslimiin nahay waxaan la dheerrahay gaalada muslimiintu kama hadlayda innaga keliya ruux walbo muslim ah min abina aadam ilaa qiyaam الsaaca waxaan la dheerrahay khabar الsamaa oo jihat alambiya ka yimid baan rumaynaa ama aan fahanno ama nayaan ta lagu dagaalami waa midda ayada midda lagu kala bixi waa midda saa iimaanku markuu noqdo iimaam idraari ah oo mulji ah, oo halkan laguu keeno naftu halkaa kuu soo istaagto idan waxaa weeye lama aqbalay maxaa loo aqbali waayo iimaan ikhtiyaari ah ma aha dooranin oo ku qasban tahay ayb aan ku soo noqday marka nadariyada ku saabsan webiyaasha asalkoodu xaggee ka yimid amminkan aadamuhu way fasiri layihiin nin walba uu odorosaa waxayla tahay waxayla tahay waa dhaqaajin laya webiyaasha adduunka ku yaalla waa aragteen badankood qawyo waaweyn bay ka burqadaan wixii ka hooseeye xagga hooseyna u dareeraan wax ceshada hadday waayaanna badday ku shubaan sidaa ma aha malaayiina siniinoo adduunku dhisan yahay ood idinku qirteen haddaad gaaliya islaamba tihiin qaybo ka mida ah, biyahan burqanee dhammaan xaggee ka imanaya ee macaan en kuwii badda ahay khadhaadhaa ee cusbada ah lama yaqaan waxay dhaheen maya wadaadu ha degdegin biyuhu waxay ka yimaadeen roobkii markuu do'o ayay qowgu waa qowyaha nuuga kadana biyahaasay soo daayaan ma biyahan furaad iyo niil ka burqanhayo webiyaasha soomaaliya ka burqadee carakawaaga ah yaa roobdaa biyihii qow iyo dhagax kaydinaya ma run isu sheegna mise been baa lagugu habaya midda koobaad qowgu waa dhul adag biyaba ma galaanba biyaha ku dhacana isla markaaba jeexjeexisay qaadaan dhulkay aadaan ilan qow waa dhul waad soo qowna waa taqaanaan biyo kuma hakadaan biyaha u badanee qow gala markaad saa u qodo fartaa kadib dhulingedan baa tegaysa kumaba joogsadaanba waa meel taaga waa meel cir iyo saa dhisan biyuhu way soconayaanba inta yara ku dhacdana isla markaaba dhulka hoosey taallaaba soo lama yaqaan ayib biyahan intan la egey intaasoo tan ah malaayiin sanina saa burqanaya xaggay ka imanaya kaba soo qaad inay cirarku iyo dhaqoonyuhu ay noogaan biyihii cirka ka imanayay awoodda soo tuuraysa maxay tahay ii sheeg awoodda biyihii salka tagay ee qowgu uu noogay oo ula fadhiistay xoog oga soo tuuraysa qowgii dilaacinaysa awooddaa maxay tahay lama yaqaan waa la fasiri la'yahay waa iska sheeke baraley biyahaani waa biyo ka imanaya meeluu alla yaqaano subxaanaه wa tacaala awood rabbi baana soo tuuraysa awood rabbi baana tuuraysa idan labadan webi ee daahiraanka ah laba ma tafaasiir badan baa laga bixiyaa intaa marka faradiyaadka iyo xaqaa'iqda cilmiga ay iskaga khaldamin labadan wada nabigu uu yidhi waa daahiraani waa nayl ee furaad oo maxay ka yimaadeen min aljanna ka yimaadeen macaani badan baa lagu fasiraa inta aad wax kale ka fahmaysaan macnaha ugu sokeeyo waxaa weeye labadan webi ee niil iyo furaada asalkoodu wuxuu ka yimid min aljanna adduunkaasa la keenay sida abuna aadamba calayhi salaau wasalaam aslu muxuu ahaa min aljanna xaggee ku dhaqmo u joogaa adduunka idinku asalkiinu jannaad ka timaadeen idinkan fadhiya asalkiinu jannaad ka timaadeen maxaa yeele awowgiin iyo aabbihiin baa ka yimid adduunkana waa ku dhaqantaan labadan webiba iyo furaad asalkoodii haddaba la garanlaya meelay ka yimaadeen iyo buurta waxa ku abuuray biyahaasaa u burqanaya een kala go'aynin ee malaayiinna sideen socda asalkoodaba inay ka yimaadeen jannadii laga keenay oo halka ilaahay cayntan iyo ishan ku xidhay soo ma dhici karto idinkuma jannada ka ta adduunna waa joogtaan waa macnaha macquulkae cid walba ay fahmi karto laakiin aahaar min ataabiciin wasaxaaba ka timid haddii aad fahanto xaqiiqa cilmiyay tilmaamayaan waxay yidhahdeen bacdu saxaaba wataabiciin ha khaldamine webiyaashan oo dhanba aad arkaysaan ee qulqulaya asalkooda waxay biyahoodu ka yimaadaan cirka bad baa jirta fi samaa bad fadhida oo weyn oo biyo macaana ayaa cirka jirta qur-aankuna waa tilmaamay marar badan markii nabiyulaahi nuux qoomkiisi la roy maxaa la yidhi fafataxnaa abwaaba الsamaa'i bimaa'in munhamir albaabo waaweyn oo biyo xidheenna ah ilaahayna yaqaanaa cirkaynaga jirta marka la furo waa lagugu roghayaa habeenka iyo maalinku iyo dayixu iyo qoraxduna way dabaashaan baddaa weyn bay dul maraan dul heyaabaan ama ay dhex qaadaanba wahuwa aladii khalaqa اleyla wالnahaara wالshamsa wاlqamara kullun fii falakin maxaa la yidhi kullun fii falakin yasbaxuun asibaaxa cinda alcarab tawaad iska daa waa biyo la dabaasho wey inaad hawo la dabaasho ku fasirto waa macno labaad oo waarid fi luqa ah laakiin macnaha adharka waa maxay waa dabaasha biyaha ah baxru min fafataxnaa abwaaba samaa'i albaabay leedahay mar laguu siiday mar la xidhay daruuraha loo jeedaa waa adig tafsiirkaada ayaddu waa ka gudaweyntahay kullum fii falakin yasbaxuun bad baa la biyo la dabaalanayo saxaabada marka aaaar waxay leeyihiin waxaa jira qow qowyo waaweyn oo dheerarkeedu u la xidayo cirka soke cirka soke webigan labada nahari ee furaad iyo niil iyo labada baatinka aba riwaayo kale waxay sheegtay in samaa addunya ay ku yaalaan samaa sabadan soke biyaha marka badda ee fadhiya cirka sare fadhiya qowyahan waaweyn baa soo qaada qowyahaasana u qaybiya yanaabiica fi اlardi webiyaashana siiya saa darteed waanzalnaa min الsamaaءi maaan طahuuran uma salakahu yanaabiica fi اlardi waa biyo asalkooduba cirka ka yimaada biyahan macaanaad arkaysaan asalkooduba cirkay ka yimaadaan can طariiqi اljibaali الshaamikhaat iisoo qabta aayaddii suuraة اlmursalaad baan rabaa waasqaynaakum maan furat aayaddii ka horraysa wajacalnaa fiiha rawaasiya shaamikhaad baan rabaa oo fiirsaa sida layskugu qabtay dalaalaadka ishaaraadka qur-aanku ninkaan iswaalin way anfacaysaa wajacalnaa fiiha rawaasiya shaamikhaatin shaamikhaad xaggii jiraan cirkay xaggiisay wa asqaynaakum maaan furaatan yaa soo qaada biyahaas qawyaha dhaadheer cirkayna ka soo qaadeen kadibna furaatan baa le qawyuhu ma keenaan biyo khadhaar oo ii sheeg badda tii khadhaad ma keenaan biyaha macaanna cerkay ka imanayaan qur-aankuna biyo sheego inzaal buu isticmaalaa asalkoodo marka cerkay ka socdaan waxaa leeyay saxaabiya taabiciinay qowgan muxuu ahaa biy buur jabaluqaaf baa loo yaqaana bay dhe jabaluqaaf baa la yidhaahdaa waa atwal jabal ilaahay ku abuuray dhen cirka dhulka ku abuuray wuxuuna la xidhiidhaa oo galaa cirka can ariiqihaaba qowyahoo dhanba loo qaybiyaa biyaha haddaad naga diiddaan gaalo waxaan waa faradiyaad naga qaata haddaysa xaqiiqa cilmiya ahayn saxaabiya taabiciin baa sheegay oo daraska annagii aan isku waafajinayna sunnada annadii iyo khabaru samaa weeye maxaa ku diiddeen maxaa wuxuu ihi wadaadkii layidhi badiisii baacihi buu ihi baacihi dameerka aw baacihi war de waxaa layidhi baaci meehe adigu sooday bada wax ku hoosdhabahay maxaa badayda aysan faaci <laughs> u jaraynin marka warta waxaa la waa ficil badayduna ba kalay ahayd almuhim faradiyaadkiina wax cilmiga ka dhigay xaqaa'iqda ee nagu qasbaysaan kuwa annagana u diidan maxay tahay aaaartaa saxaabada iyo taabiciinta ibnu jariir baa fi tafsiir ku keena akhriya biasaaniid barhkeed sixaax uu yahay almuhim waxaan leenahay anniilu walfuraad yaanan ku wareerinin waxaan nahnaa asluhumaa min asamaa ibn cabaas baa suaallslhama cafwa min aljanna ibn cabaas baa su-aal la weydiiyey haddaan kuu jawaabo yaa ii ballanqaaday inaadan ku gaalaban jawaabtayda caqligaada ma xamili karaa idan waxaa jira xaqaa'iq haddii la sii dabagalaad ku wareerayso marka iska daa waxaa tidhaa asluhumaa min aljanna haddii ilahay baab kale kuu furana khayr intaaan ku dayno ayagii baa amminkan xaqaa'iq alanhaar alardiya fasirila way keri la'yihin inay nadariye cilmi ood ku qanacda kuu sheegaan ma awoodaan waxaan macaan lahayn oo waxbuu nuugo soo daayey iyo maayta waxaas wixii la nuugosoo qadarkiisun maaha biyaha malaayiin sida socdee adduunko dhaqarqinaya badahaba ka badan ayib waxba kama jiraan uma rufica lii uma rafica liya albayt اlmacmuur marka muaamar baxi walbo cilmi oo la sheegana waa shirqool iyo waa mu'aamaraha dhihi wax walbana ha iska qaadanin wax walbana ha iska qaadanoo ha iska lain ayb baxigaadii nadarkaadii waxaad baadhaysana hadiyo goor waa in shuruudu nadar uu oofsado shuruudu nadar hadda kahor soo sheegay shayga baadhitaanka iyo nadarku shuruudiisu waan soo sheegnay shuruudu daliil waynu soo sheegnay duruqulmacrifa waynu soo sheegnay shuruudu daliil waa maxa afar shuruudu lcafan annadar afar wey ninka wax baadhaya waxaa shardi an yakuuna kaamil alalla someena soo marin nin marka waalan haddaad tiraa masalada baadh ka war una caqliba lahaynoo tal ah oo waahara ka dhigay shardu annadar aلصaxiix waxaa wa an yakuuna الnaadiru kaamil اlaala aalaadkii xawaastii caqligii waa inuu tamaam kuu yahay shardiga labaad an yakuuna nadaruhu fii daliilin la fii shubha waxaad eegayseed baadhayso eed isticmaalayso waa inuu daliil yahay caqliga ama naqli ah oo odan shubha fiirinayni shubha maxaa la yidhahdaa waa daliil lamood aanse ahayn waxaa daliil baad moodi xujaad mood xujasa ma marka an yakuuna kaamil alcaalla an yakuuna nadaruhu fi daliili la fi shubha ayib shardiga saddexaad an yastawfiya shuruud اdaliil naadirku waa inuu oofsado an yastawfiya shuruud اdaliil daliilku shuruud buu leeyahay hadduu caqligana shuruud buu leeyahay waa in wixii la hormarin jira aad hormariso tii la dibmi jira aad dib mariso tartiib aladila aadan ku ciyaarin ay daliil wuxuu leeyahay shuruud la eego oo la tixgeliyo hadda ku mashquuli maayo an yastawfiya shuruud اdaliil shuruudda daliilka waa in la helo hadda haddaan tusaale gaaban ku siiyo shuruud daliil naqli waa maxay waa afar iyaduna an yasixa asixatu ظuhuur الdilaala alإxkaam واlإtqaan وcadam الnaskhi الsalaamaة min almucaarib hadi shuruud daliil الnaqli daliilka naqligaa shuruuddaasuu leeyahay waa inu horta waxaad fiirin ay aayad ilaahay tahay ama qowl rasuuloo sugan uu yahay asixatu waa in daliilku uu wax ku tusayo tusidiisuna ay daahirto muuqato haddaysan sariixba ahayn uhuurkaa hardi hadday saraaxaba jirin duhuurkaa shardi ah laba soo ma aha waa inaan la nasakhin oo u yahay mubat muxkam alixkaam wacadam اnaskhi shardiga afraad muxuu ahaa asalaamaة min almucaarid waa inuu daliilku ka nabadgalo mucaarid muqaawim ah idan shardiga saddexaad ee nadarkan u laabtay waa maxay yastawfiya shuruuda اdaliil shardiga afraad u dambeeya an yakuuna طaaliban licilmi اktisaabin laa cilmi daruura baxigaadu waa inuu ku saabsan yahay masalo la ogaan karo bilbaxi binadar lagu gaari karo muktasaba oo cilmi istidlaali ah cilmi daruuro loma baahno an yakuuna طaaliban licilmi اktisaabin laa cilma daruuratin ayib idan shaygu haddaad garanayso asalba waxaa shayga daruuriga laa yaxtaaj ilaa burhaan hebelow ma haabu ku waa maxaa u daliila waan dareemay war waan dareema yeelima maxaa u daliila ma ka dhegaysanaysaa ninbaa kuri waan gaajasnay kaan soo qadayne wuxuu inaad gaajista maxaa u daliila waan dareemaya anaad dareemaya wuxuu ku yidhi maya daliil maataa ma ah inuu waalen had qoraysa waa iskaga tegaysa inuu waalen intaad qortaad iskaga dhaqay maxaa yeelay waa shay daruuro ah waa cilmi wujdaani ah aadan inkiri karin marka laguma mashquulo shaygu hadduu daruuro yahay laguma mashquulo waxa daliil loo raadiyo waa cilmiga nadariga ee istidlaaliga ah marka waxyaabaha la sheegayo dhan aad oga fiirso dadkuna waa saddex qaybood cinda alculamaa culamadu waay dadku waa saddex caawa hawsha inaan barajo muhiim bay waa halofahamiya lianna dadku waa saddex caamo allaheed alla ah iyo alculamaa alkibaar iyo ahlulwasat dhexdhexaad almutawasituun aafadu diineed waxay ka timaadaa mutawasidiinta qodaxa dhexe diinta waxa roga ee khariba ee ummadda iska horkeena ee dadka dumiya ee marna gaalooba marna islaama ummadaha roga waa almutawasituun culama muslimiinta hawsha waa ka hadleen kutub bay ku qoreen aamadu caamadu waxaa weye waa dadka shayga aan dafirin xaggana aan qaadanin kolba wadaadkay ku kalsoon yihiin ma ilahay baa saa yidhi subxaanahu wa tacaala sadaq allah alcaiim ma rasuulkaa sidaa sal allahu calayh wasalam tolla ay nabi maxad u hagaajisay wadaadka ogaadeen wadaad ogaadeenoo reesigiiskaabaa hadda ka hor yidhi xerow ii akhriya bukhaariga yaan rabaa aduu wakhti iima haysidii xerta ka mida oo kitaabka ii akhriya wadaad baa ku xidho oo kitaabka u tajriidkaa loo bilaabay tajriid sariix baa loo akhrinay markuu xadiid qiimo badan soo maro waa nin weynoo waayeela yidhi tollaai nabiyo maxad u xagaajisa way beenhayaan waa runtii tollaai nabigo maxad u xagaajisee way biin yaa biinhaya dee idinkaa beenaya dadka ku ciyaaraya diinkaa beenaya ayb ninka waa la wada yaqaan odaygii waayeelka sigiiska joogi jiray ee reer sallaxaad weeye maxamuud adeerkii maxamuudkii madaxa weynaa almuhim dhib ma laha intaa waa kaftane caamadaas ilaahay rasuulkiisa jecel ee ku xidhan wixii xaqee loo sheego sidiisay ku qaataan haddii aayad loo sheego ama xadiis loo sheego ama qiso looga sheekeeyo ayagu waxaa weeye horey u qaadanayaan nimankaasi caamadaa dhib ma wadaan waa cala alfitra assaliima ay weli ku sugan yihiin yaa aafeeya marka ayaga aaa'ifa almutawasida aafaysa kuwaasaa bidcooyin fooda u geliya balaayaa ku xidha ilaa waaga dambe bahaloobaan caamadii oy ka baxaan asalkii lagu ogaa alculamaa alkibaar ayagu xataa hadday iskhilaafaan khilaafkooda fitna ma keeno waa raasikuun fi اlcilm diintay yaqaanaan maqaasida shareecaday og yihiin haayaadka xamidaday yaqaanaan masalo walba daliilkeeday garanayaan ma'hadkeeday yaqaanaan awoodda daliilka khilaaf ma aqbala wabaa u kala miisaaman waxbaa u kala miisaaman nimanka ayaga xataa hadday iskhilaafaan khilaafkoodu ma keeno fitno alculama alطabaqa اlأuulى min الnaas wey alculamaء alambiyaء wاlculamaء uma الsaalixuun ee ahlulcilmiga raasikha loo jeeda daaifada labaad oo waa daaifa mutawasita waa kuwa waxbaa u bilaaban meelle ma aysan gaadhin waxbaa u bilaaban meel nin baan dhala baa l markaasaa ilahay indhihii mar u bujiyey markuu indhaha u bujiyey buu diiq arkay baa laydhi diiq dhowrkiibuu arkay meeshan maxaa dhahdaa dhowrka diiqiibuu arkay haddana dan baa indhihii laga siiyaa laydhi waxaa la dhihi soo arkay diiq intee kala egyahay buu warmaroodiiyo diiq maxaa iska gala geri baan maanta arkay see ka yahay diiqa miisaanka u wataba waa inta marka qolyo mutawasituna waxaa jira hooskooda meel ka fog baan arkaynin diintoo dhan baa waxay ugu jirta kooba yar ku wataa oo quluqquucolanaysa wax u kala baxsan wax u miisaaman ma jiraan kuwaa way kuwa diinka roga waa kuwa odhan jiray shaikhulislaam aafat اdiini waa min nisfi mutakalimin wa nisfi mutaabibin wa nisfi mutafaqihin wa nisfi naxwiyin afartaasaa diinta eedaabood nisfu mutakalim cilmu lkalaamkii caqaa'idku wax ka daraasay xoogo yar buu ka qaatay wuxuu ismoodahayaa inay bale ka dhacday oo meeshu u dambaysa uu gaadhay oo ninka aqoon badanba uusan jirin nisfu mutakalim meelkaa waa marka aafoobe ee caqaa'idka baailka ah, qarira ee yidhahda aayaddu kanay khilaafaysa oo kanay khilaafaysa oo xadiidkanu khilaafa waa kuwa adduunka aafi nisfu mutakalim mutakalim dhambe buuxa ma aha oo raasikhoo kabiir ah waa maxay waa nisfu mutakalim haada wuxuu hi yufsid اladyaana caqaa'idkii tawxiidku kan kharibaa wa nisfu mutaطabibin dhakhtar buuxa ma aha waa xoogow neersi wey markaas wuxuu leeyahay wadnahaban qalaaba anaa wadnaha qara oo indhahaan dilaaciyaa mis mutaabbi wahada wuxuu hi yufsidu alabdaan jirhki bani aadamkuu baabi'i miduu lugooyo miduu caruushu ka kala jeexo miduu dheg jaro dadun wada kala qalloocsan nin baa baabi'iyey nis mutaabbi ka saddexaad waa kuma waa nisfu mutafaqihin waa faqiih iska dhiga faqiihna ma aha waa ow somaali war way taqaaneen macalin iyo ow iyo sheekh hadda kulligii sheekhyaa tihiin dhammaan ow xataa ma jiro ninkaa maanta ow ku dhahdo wuu xanaaqahaya ma ogolo owdii lama ogolo ow horta macallin yaa sarreeyey anugu waxaan uma inu owga sarreeyo saasaan u malay iyo cilmi dhagood almuhim ka labaad waa nisf mutafaqihin waa faqiih iska yeel sheekh iska yeel welina sheekh ma gaadhin wuxuu uhi wahaadaa yufsid اlbilaada kan muxuu wadammuu roga kan wadammuu roga waa qolihii waagii wada muslimiintu bukhaara laga qabsanayay ee raashkus ku soo duulay yaa wadaad sheekha baa la yidhi ma bannaan tahay inaan reer yurub iyo reer galbeedka iyo raashka iyo qayba intaan hub ka iibsanno aan hub casriga ah kala hortagno raashka wuxuu uhi maya seef kaftan maaha faydulbaari bay ku qoran tahay saxi buhaari waxaa soo guuriyey wadaadkii isheeg isheeg wadaadkii kashmiiriga ahaa maxamed anwar alkashmiiri qiso dhaba wey bukhaara gacantay ka baxday samaqadda saasay ku tagtay waa nis mutafaqi ilaahay waaciddu lahuma statactum buu yidhi ma maxaa la yidhi waran lama qaadan karo wuxuu yidhi seefe iyo warmo mooyeen iyo fallaadh iyo mooyeen bidco lama babban iyo altaleri lama ogolo lagu kala baxay waddankii rogmay wahada yufsid اlbilaada wاlcibaad maxaa kuu soo hadhay waa nisfu naxwiyi kawaakibley kawaakibley ummadda way baabi'iyaan xoogow ajrumiga iyo cimriyadayga kadibna wuxuu ku dhufsadaa mutamim ajrumiya kawaakib buu ku dhufsanaya kadibna muxuu iska dhigayaa ibnu maalikin wasiibawey wahada yufsid اlisaana luqadii carabeed iyo diinka kana ku dunto asaguna marka saddexdaa abaqa ayaa jirta dabaqaة اlkibaar almutawasita iyo alcawaam midda dhaxa weeye aafadu dhaxtaasha weeye aafadu waxaad arkaysaan hebelka ninbaa xadiid wax ka sheegay ninbaa aayad wax ka sheegay sheekh hebel baa sida yidhi waa kuwii ummadda laga digay aطabaqa الثaaniya ama اlأuulى والثaaliثa waa roon yihiin haddaan balaayo kala imanin marka diinkiina iyo khabaru sama markuu yimaado wasaxa alisnaadu aaminuu bihi warka odha agga iska geeya ilaahay inuu idin furana ka barya intaas waa iga dardaara uma rufica lii waxaa lai kor yeelay albayt اlmacmuur beytkii kacbadii la camiray ee lagu camiray malaa'ig faqultu waxaan ya jibriilu maa haada beytkan muxuu yahay qaala wuxuu idhi hada albayt اlmacmuur yadhulu waxaa gala kula yowmin mal walba abcuuna alfa malaki toddobaatan kunoo malag baa gasha idaa kharajuu minhu markay ka baxaana lam yacuuduu fiihi kuma soo noqdaan lam yacuuduu fiihi bimacnaa ilayhi iyadoo cad baynu soo maray aakhiru maa calayhim wadalika gelitaanka ay ku tukadeen aysan ku soo noqonaynin aakhiru maa calayhim aakhiru maa lahum min albeyt اlmacmuur waa nasiibka ugu dambeeye uguna horreeyey beytka ay ku leeyaha malaa'igta toddobaatanka kuna halkaa mar bay yay adduunkii mar soo maraan markaasay ku tukadaan kuma soo noqdaan toddobaatan kun oo kaleo cusub maalin walba maalinka ay ku tukadeen malaa'igta toddobaatanka kun ah waa marka uguna dambaysa uguna horraysa wadalika waa maxay dukhuulkaas wey aakhiru maa calayhim aakhiru maa lahum min اdukhuuli wالsalaati fi اlbayt اlmacmuur macnaha sidaa u fahma uma utiitu waxaa lay keena binaaayni laba weel baa lay keen axadumaa khamrun kii koobaad wuxuu ah khamrow ahaa walaakharu ka labaadna labanun caanuu ahaa fa curida calaya waa lay badhiga kala dooraa layidhi kana waa caano kana waa khamr fakhtartu labana caanihii baan doortay faqiila waxaa layidhi asabta waad ku habsatay asaaba allahu bika ilahay xaqaha kugu toosiye asabta saasay badankood wadaadduhu ku fasireen fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi ruaaan xayu asaaba xayu araada soo ma ah tanna waata asabta asaaba allahu bika ay araada allahu bika alkhayra wasawaab macnahaas adugu fiican lagu fasiro aan iskaga tagno ummatuka cala alfir ummadaadu waxay ku taagnaanaysaa cala alislaami walmilla cala alistiqaama caqliga saxiixa ee ra'yiga saliimka uma furida calaya waxaa lagu waajib yeelay kula yowmin maalin walba hamsuuna salaatan konton salaadood <clears throat> uma dakar nabigu wuxuu sheegay qisataha ila akhiri اlxadiid qisadii salaadaha in nabi muuse markuu marhayo uu maxaa lagu soo saaray konton ma awoodi kartide ilaahay ku laaba bari inuu kaa fuday ilaa an ay tagtay ilaa ay shan tagtay waxadaanii muxamed muana xadana mucaad ibnu hishaam qaala xadaanii abi wadaadkaan soo sheegna wey xadiidkii qataadeen ka soo bilowna cashirka saciid nabi carwi can soo marray walacalahu qaala can maalikin waan soo marray hishaam baa hadda aynu haynaa hishaam oo khilaafa abi aabbihi mucaad ibnu hishaam aabbihi waa hishaam nabi cabdillaahi dastawaa'i can qataada ibni dacaamata saduusi xadaana anas bn maalikin can maalik ibnu sacsaca waa go-anyahan soo maaragti shaki ma jiro lacalahu meesha ma taallo can maalik ibnu sacsacata ana rasul la sal l fadakara wuxuu sheegay naxwahu naxwa xadiii saciid naxwa xadiii saciid saciid bn abi caruuba ilaa hadda waxaa ishaayay hishaam iyo saciid can qataada kilaahuma wa zaada fiihi hishaam wuxuu ku daray fiihi fi lxadiid fautiitu waxaa lay keenay bitastin min dahab digsi dahabaa lay keenay oo mumtali'in buuxa xikmatan xasilooni iyo wanaag iyo wa iimaana la rumayn fashuqa waa la jeexay nabiga min annaxri dhunta laga bilaabo ilaa maraaqi اlbaطni ilaa caloosha calooljilac laga gaadho meesha goljilac laga gaadho xoobaysta la gaadho maraaqi اlbaطni fii bukhaari waxaad ku gaadhi doontaan min uqrati naxrihi ilaa shicratihi min uqrati naxrihi ilaa shicratihi timowleyda laga gaadha xudunta meesha ka hoosaysa ayib exaadu raggu ay ku yeeshaan halkaas ilaa la gaadha nabiga la jila wixoo dhan baa laga saaray marka waxaa la jeexay nabiga min anaxri laga bila ilaa maraaqi اlbaطni fausila waxaa lagu dhaqay bimaai zamzama uma mulia xikmatan waiimaana sidaasuu ku wariyay asagoo hishaam riwaayadiisa xadaanii maxamed musan abu musa albasri wbnu bashaar maxamed bashaar bundar sheekh اljamacati labaduba waa shuyuukh اljamaca sheekha aljamaca cafwan qaala ibnu musana wuxuu yidhi xadaana muxamed ibnu jacfar gundar gundar ninkii lo odhan jiray way shucba dhibi jiray gundar wuxuu ugu bixiyey uu muran badnaa waa saaxibu shaqab buu ahaa uu bushi badnaa shucba markuu gundar u bixiyey ayib wadaadaan waag hore anaga waxay dhihi jireen gundar waa qanjir baa tahay qanjir ma aha waa muranbadne ayib wadaaddu maogtahay wadaaddihii hore wax laqbayn jiray ereyga macaajin fara badan iyo qawaamis ma jirin marka waa loo suuro dhowaynhayaa qaala subki subkana wuxuu yidhi dhihi jiray wadaaddu dhaashana wuxuu yidhi waqaala qafaal qoordheere wuxuu yidhi qoordheere qoordheere maaha waa qufulle qufulluhu samayn jiray wadaadku iyo qoyskiisii iyo guryaa lagu ido markaska suuro dhoweyn wey ayib min kaafuurin waxay dhihi jireen xabaghadi xabaghadi iyo malmal kaafuur iyo xabaghadi shuql waa timirta ubaxeeda marka la shiidaa kaafuurka la yidhahda dhib mala xadadana shucbatu can qataada bnu dacamata saduusi qaal samictu abalcaaliyata abalcaaliyaan maqlay haddana waa shucbo qataado ariiq labaad maraya abalcaaliya rufayc ibn mihraan baa l magaciisa waad garanaysa waa mashhuur bikunyatihi laakiin magaciisu waa rufayc ibn mihraan ayib alriyaaxi yaquulu asagoona maqlay xadaanii ibnu cammi nabiyukum nebigiinni muxamed ah calayh salaat in adeerkii wuxuu ii sheegay yacni ibna cabaas ibna cabaas baa nabigain adeerkii ahad cabaas bn cabdinabi iyo cabdullahi bn cabdilli baa wada kala dhalay qaala wuxuu ihi dakar rasuul lah rasuulka ilahi wuxuu sheegay xiina usriya bihi xilligii la dheelmiyey ayuu ka sheekiyey dakara rasuul wuuu ka sheekiy ka qeseeye wy faqaala wuxuu ihi fii xadiiihi wahada min diqati muslim muxuu sameeyey markuu imaamku hadda ka soo hadlay axaadiitii al-isra walmicraaj ku saabsanayd axaadiitana waxaa ku dhex yimid ambiyadii lagu arkay samadii koobaad tii labaad tii saddexaad ilaa tii toddobaad wuxuu hadda bilaabaya axaadii tilmaamaysa ambiyada tilmaama ka bixinaysa ambiyadu nabigu waa arkay tilmaamo in laga bixiyo awsaaftoodii buu dambaysiiyey sheegitaankii isrihii buu hormariyey marka waxaad naftu jeclaysanaysaa talow ambiyadan see ahaaye see u akaaye ma rabtaa wixii naboo ka sheegay iga dhegayso marka saasuu isu dabadhigaya hadda wuxuu bilaabay marka inuu eh, eh, wax ka sheego riwaayaadka ku yimid eh, tilmaamaha ambiyada qaarkood kulligood ma wada ah ayb faqaala wuxuu uhi muusa nabi muuse aadamu waa maariin waa nin maaran ayuu ahaa xagga midabka uwaalun aad u dheer awiil iyo uwaal waa isku mid waa luataan ayb kaana waxaad moodaa xagga muuqaalka min rijaali shanuuata qoyskaa ree shanu ee ree asdi yaman bay degi jireen inuu u eg yahay halkaas yaman koonfurteeda iyo maya waqooyiga dagaanba waa la sheegaaye nimankaas weye niman dhaadheer hadda yamaniintu waa gagaaban yihiin dadku waa sii yaryaraadaa waa la sii marka xilliga nabigu uu tilmaamayo waxay ahaayeen baad moodaa amaaliqa wey amaaliqu niman dhaadheer bay ahaayeen hadda laakiin waa waa gagaaban yihiin muusa aadamu uwaalu aadamo asmaru waxaa weeye waa maarin iska dhe soomaali ahaa kaannahu min rijaali shanu'ata wa qaala wuxuu idhi ciisana jacdun buu ahaa nin buuxa jacdigu isku miisaaman garbihiisa ilaa cidhibta jirkiisu isku miisay buuxa wey caatana ma ahayn nin buurana ma ahayn nin buuxa wey ayib jacdun jucuudadu hunaa waa aliktinaaز tiitima adayga ma waa jucuudadu xagga jismiga ah oo jirkaa laga hadlaya jacdun wuxuu ahaa nin buuxuu ahaa marbuucun dhaxaad ah nin dhaxaad aad nooma dheerayn mana gaabnay citaal dhexe marbuucun rabcatu min الrijaal waa itaal dhexe waa subana nabigu siduu ahaa wadakara wuxuu sheegay nabigu maalikan buu sheegay khaaina jahannama maali buu sheegay oo khaaina jahanama jahanaba furaheeda haya habeenka inuu arkan waa sheegay nabigu wadakara wuxuu sheegay maxaan ka booday addajaalna waa sheegay dajaalna waa sheegay laakiin hadda waxna kagama xidhna wey ambiyadan baan tilmaamayna maalik khaaina naar iyo dajaal ha inoo dambeeyeen baab gooni ay ku iman doonaan waxadaana cabd bnu xumayd saaxib almusnad watafsiir abarna yunis bn muxamed xadana shayban bn cabdiamaan ariiq labaad wey saciid bn abi caruba can qataada hishaam ibn abi cabdilaahi dastawaay can qataada hadda maxayn maraynay shucba can qataada waxaan kaloo maraynaa shaybaan cabdiraxmaan annaxwi ayb can qataada can abi lcaliyat الriyaaxi xadaana ibna cami nabiyikm ibna cabaas mararka qaarkood nebigiinni ruux hadduu yidhaahdo waa la qoonsadaa waa la qoonsano waxaa laga yaabaa soomali xataa inay kuu gacan qaado ama lagugu dilo haddii xaaladaha la qiimeeyana in lagugu tagfiraya laga yaabaa oo gaal taa lagu yidhaahdo waa markaanu ka dhadhansanno inaad xogo quurs hadalkaada ku jiro quurs ku jiro qarnigii lixaad ee hijirada ayay niman fuqoo culummo isku raaceen nin suuratu cabase akhriyi jira inuu gaal yahay cabasuun buu akhriyaa qur-aanka ka maagaa cabasa watawalla un maxaa ku dabadhiga qur-aanku waa badan yahay cabasa watawalla maxaa ku dabadhiga aayad qur-aan akhriyada lagugu gaalaysiin la socaan maxaa jira sabab alimaam ibnu hubayra ku sheegay eh, fii sharxi saxiixayn alifsaax can macaani saxaax fii sharxi اljamci bayn saxiixayn buu ku sheegay asaga iyo fuqaha isku raacda inuu ninkaa gaal yahay maxay ka dhansadeen suuradda wuxuu u akhrinhayo inuu nabiga caayu ku dhiiran layahay oo muslimiintu ka cabsanhaya marka wuxuu rabaa inuu nabiga u duurxulo oo uu xanto suubanaha xaggana oo ku xanto qur-aan oo ku xanto marka way fahmeen gaal baatay yidhaahdeen leexada la salaamo toobadke marka siyaaqa hadda ina tusahaya inuusan xumaan ooga jeedin abu riyaahi wuxuu jeedo inuu ibn cabaas fadiluu rabaa oo ibn cabaas darisiisa u muujiyo ibn cabaas waa nabigiinni ina adeerkii tafdiil buu rabaa inuu soo saaro maqaamka ibn cabaas ee ma inuu nabiga markaas uu u duurxulahaya ba siyaaqa iyo maqaamka la taagaya baa tusahay nin walba wuxuu u jeedo oo meeshuu marka ibnu tamiya ma jira kalaam mujarad ah xaqiiqa mujarada ma jirto xaqiiqa caariya can ilqaraa'in maba jiro runtii kalaam mujarada maba jiro sidiisuba kalaamku sidiisuba qara'in buu wataa ama lafdiya ah ama xaaliya maqaamiya ah taasaa garanaysa soomaali waxay dhaheen aabbaha la gub oo ducaa jirta aabbaha la gub oo ducaa jirta sabab aabbaha la gub ninka kule inay gacalgocon ka tahay baad garanaysaa oo inuu ku jecel yahay oo wanaagga idiin dhexeeya qalbigiisii waa taqaanaa waatii u dhihi jira subxaan allaahi toobadkeen u baahan baa jirta sayidina cbdullah mubaarak subxaan اllaahi alxamdu lilah akbar oo dembi aad jirto laga leesh adoo kaafil oo iska sheekeynaya subaan war balkeen ta waa maxay dikriga ilahay baad ku ciyaaraysaa ma aha xus ma aha middan halis wey la qiibaynayaa ma aha hawshu marka in dikriga lagu kacsanya iska ogaada xadaana ibnu cami nabiyikum ibn cabaas baa noo warmay qaala wuxuu yihi qaala rasul sal sl marartu leylata usriya bi habeenkii laydheelmiye marartu waxaan leylata usriya bi habeenkii laydheelmiye waxaan maray calaa muusa bni cimraan calayhi الsalaaة wasalaam wahwa rajulu aadamu waa nin maaran xagga midabka duwaalun dheer jacdun buuxa jacduntaas in buuxid lagu daayaa wanaagsan ama jacdun xagga tima aan u celino tima dugun leh jucuudadaa laba qaybood ah jucuudadaa laba qayboodah jucuudda didda sabiti ayaa jirtooo timuhu soomaali way qaabiyaan tima waxaa la yidhahdaa bis baa la yidhahdaa bistaa noocee badan bis bisqooley baa jirta mid la yidhaahdo kadibna dugul baa jirta tim cadaad la yidhahdaa jira cadaadda waxaa ka sii daran tim la yidhaahdo jareel timu waa noocyo badan yihiin jareerka hadda aan sheegnay iyo bisqoolida ugu xun maxaa u wanaagsan timaha soomaalida cadaadda iyo dugusha dugusha waa timaha farta weyn dhaxdana ka jaba marka la shanleeyana jaba weyaan kuwa halkaa laga bilaaba hoos u dhacayaed moodaysa xadhig la sii daayey ee ijtimaaha jaynaha iyo ishee filibiinka iyo bariga eshiya ku badan bisqooley baa la yidhaahdaa kuu shanlays maayaan meella kugu hagaagi maayaan jareerku hadda warkiisa iska joojiya asagu hadda adka hawsha u bixi maayo timaha cadaadale waa timaha marka la shanlay istaaga xaggana aan adkayn ee istaagahayee reeba iyo reebakol ay xuukada marin jireen ay taagi jireen baad garanaysa timahaas wey timaha dugushana waa timaha carbeed haaliban timaha carbeed somayd waa tima far oo adag oo shallaysmay oo jabaya ama soomaalida timaha jecsan badankoodba ayib marka jacdan haddaan ku fasiro marka xagga timaha waa tima dugul aad leedahay waa dugul timahaasuu nabigu lahaa kaanna waxaad moodaa min rijaali shanuu'ata xagga muuqaalka wra'aytu ciisa bna maryam aan arkay alayhi salaa marbuuca alkhalqi lindhaxaad abuurkiisu miduu dhexdhexeeyo abuurka jismiga loo jeedaa ayib nindhaxaad buu ahaa ila alxumrati wاlbayaad xagga midabkana wuxuu u dhowaa darmi guduud iyo cadin isgalay guduud iyo cadin isgalay waa midabka carbeed ee qiimaha badan haddaad guduud noqotona dhiig baad noqon baashan la yidhahdo magaceedu maxay ahayd toobadhac baad noqonaysa xinjir guduudan waa laga kala carari midab la fiirin karaa maaha haddii cadin aad noqotona sambab baad noqonaysa sambab iyo midabka ninkan xunshada adduunka hadda rogaayo kale midab xunsho cadiin iyo iyo cadarawiish baa kala jir iyo xoosh waxa la yidhaahdo af soomaaliga sooma kala taqaanaan hebel macaad maxaad xoosh weeyaad leedahay xooshnimadu waa cadiinka qarawaxa ah ma fiicno marka cadiin iyo guduud isgalay waa midabka ugu fiican waa midabkii suubanaha calayh salaatu wasalaam sabi arasi waadid ljucuuda timihiisu waxay ahaayeen tima bis ah bis sabi arasi jacd arasi bay ka soo horjeedaa timihiisu dugul ma ahayne timaha waxay u dhow yihiin wey hindida oo kale ama timaha jilicsan ee inagu bista ahno wa uriya cafwan wa uriya nabigu waxaa la tusay maalikan khaasina naar baa la tusay wadajaala la tusay fii aayaatin maca aayaatin weeye mucjizooyin araahuna allahu iyaah oo ilaahay tusay ma ahayn wey intaasoo mucjizo nabigu arkay iyo la yaabo oo walaalkii u sheegay iyo macallinkiisi falaa takun fii miryatin min liqaa'ihi qataada aayadanu marka daliishaday mistaaqan limaa rawaa walaqad aataynaa muusa alkitaaba wajacalna hudan itaab falaa takun fii miryati min liqaa'i wajacalna hudan libani israa'iil cafwan marka wuxuu rabaa damiirka liqaa'ihi ku jira inuu ku fasiro inaad muuse la kulantay haka shaki inuu dhaho sida loo badanyana waxaa weeye haka shaki nabi allow in muuse kitaabka uu la kulmo kitaabka la siiyey walaqad aatayna muusa alkitaaba nabi muusaan kitaab towrada u fii miryati min liqaa'i liqaa'i muusa alkitaaba intuu warad gacanta laga geliyo uu la kulmay macnahaasaa loo badan yahay dhibsa ma laha taabicigaas wuxuu u celinayaa wajacalnaahu hudan libanii jacalnaahu damiirkaa ama kitaabkaad u celin oo towreeda ama muusaad u celin ila haadib waa walikulli qowmin haadin wey dhibba ma laha marka min liqaa'i liqaa'i muxamadin muusa calayhi الsalaaة wasalaam isdiidi mayso culays qaala qataada wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cafwan wadaadkii shaybaan ahaa shaybaan ibn cabdiraxmaan qaala kaana qataada wuxuu yufasiruhaa aayadda kii ku fasira ana nabiyallaahi moxamed sal ly slam qad laqiya muusa buu ku fasiri jiray taabiciinta badankood dhan kalay mareen dhibba ma lah xadaana axmed bn xambal sheekan caawin ku daaya bal inta yarta aan ku daro inaad dhaweyn karaa isku dayo xadana axmed bn xambal wa surayj bn yunus axmed xambal waa taqaanaa imaam abu cabdilah imaam ahli sunna waljamaca min shiikhu muslim wa surayj bnu yunus alqaadi kutub gooni oo qoray leeyahay kutubta qeybaa laga daabay qaado qiimo badan boo loo jecelya qaala waxay dheheen labadaa wadaadba xadaanaa hushaym bn bashiir asulami ahbaranaa daawud abi hind can abilcaaliya rufayc can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma cafwan ana rasul la sal slam mara biwaadi اlasraq nabigu wuxuu soo maray waadigii waadi اlasraq loo yaqaanay faqaala wuxuu yidhi ayu waadin haada togin waa kuma laagtan waa tee faqaaluu waxay dhaheen waa markii dambe la xajinaya ma aha ma aha leylat isra wlmicraaj ma aha waa markii saxaabadu nabigu la xajinaya dambe iyuu weydiinaya faqaaluu waxay dhaheen hada waadi اlasraq nabigu wuxuu u celi wuu garanayaa saxaabadu wuxuu rabaa inuu dareensiiyo waadigan barakadiisi iyo fadligiisi wixii ka dhacay ayib qaala nabi wuxuu uhi kaanii waxaad ii mooddaa aniga muxamada andur inaan isha ku hayo ilaa muusa calayhi salaatu wasalaam nabi muuse haabitan asagoo ka soo hoobanaya min ataniyati karintan ka soo hoobanaya waadiga karintan ka koraysa walxaal lahu ju'aarun asagoo dhawaaqaya alju'aar waa asawt lmurtafic ama waa rabcu sawd asagoo ku dhawaaq walahu ju'aaru ila allah asagoo ilaahay xaggiisa u cabanaya bitalbiyata ugu cabanaya labayk allahuma labayk haya nabi muuse soo xajiye wey ambiyadoo dhan waa xajiye waa tagee beytka ilaahay ayib waxaana yahuud iyo nasaare meelaha ku wareejinaya sheeka berle iska jooji haabitan min ahaniyati asagoo ka dhaadhacay karinta ayada ah ee waadilas ka koraysa walahu ju'aaru ila allah juaarku asalkiisu asagoo alla bari waa dhawaqa kor loo qaado maxaa loo jeeda ilahay asagoo baryahaya xaggana codkiisa aad u qaadaya sare codka kor u dhigahay bitalbiya uma ataa nabigu wuxuu soo maray haddana calaa aniyati harsha karintii loo yaqaana harsha buu soo maray lift iyadoo layidhana waynu ku iman doonaa lift waynu iman doonaa cafwan faqaala nabig wuxu uhi ayu aniyatin haadii saxaabay karintan waa tuma karin gaabo waa taqaanaan karintu waa meesha gaaben labada qow udhaxaysa ee la maraya jidku maro ayu aniyatin haadihi qaaluu waxay dheh nabi allow aniyatu harshaa weeye qaala wuxuu hi kaanii anduru waxaad moodaa inaan indhahaba ku hayo aan eegahayo ilaa yunis ibnu matta rasuulka asaga yunis ibnu matta calayhi salaatu wasalaam calaa naaqatin xamraa'a asagoo saaran hal guduudan hal cas jacdatin buuxda hal buuran oo waxaa weeye buuxda weeye shilis calayhi jubbatun asagoo qaba jubbad ama koodh min suufin dhogor laga sameeyey dhogorta idaha suufka dhogorta idaha la yidhaahdaa ayib dhogorta geelana wabar baa la yidhaahdaa riicadka iyo iyo lodana shacar baa la yidhahdaa carab way kala duwan innagu dhogor bay wadata dhogor geel dhogor idaad dhogor riyaad dhogor lo wax dhan dhogor wey inagu iyagu laakiin kala duwayaan wabar iyo suuf iyo shacr way u kala duwayan shacr waxaa iska riyaha iyo lo'da geeluna gooni weeye ayib suufkana idaha iska leh qaabkaas u kala saara iyadoo sidaa tahay daran waa laga ya in lagu ilaaqo mararka qaarod wixitin o dhan ba lagu ilaaqo ee xoola ka yimaada khiaamu naaqatihi haashiisa hogaankeeda khiaamku hadda hogaan baa yaa layskaga idlaaqa laakiin waa faruur xidhkoo kale faruur xidhka hogaanka weyn ma aha dhibba ma laha lakiin hogaan baa la iska yidhahda khiaamu naaqati hashiisa hogaankeedu wuxuu ahaa khulbatun algo ah algo algo ma taqaadhaan baasha u eg eh, xaskusha balbaldhamaan xaskushu waxay leedahay iyadu waa muduc mur jiray ku dilaaye xasulk algaa la yidhaha xaskushay u eg tahay kadib intii la garaacaa xadhka laga sameeya xadhig aan qiimo badnayn oo eh, qaninaf oo ku jeexaaye oo aan fiicnayn baa laga sameeya miyaad taqaanaa dacarta maaha dacarta maaha dacartay u erag tahay ya alge ninkaan aqoonin aniga ha ii yimaado maxaad leedihi markaad jidkan sii socotaan gaaris baad ku arkaysa iyadoo waddada ku taalla harareeda ka baxaysa laama bal waa xaskul yar balballaaran weeye dhexdana lug dhuuban bay ka bixisaa oo dheer hal qori oo dhuuban oo macaan lahayn bay dhexda ka bixinaysaa sida xuskushu way malaakuusantaha iyadu way buuxdaa way balballaarantaha iyadu saasay u kaa dhacdaa miyaad garatee miyaad garatay baqaro adugu algama garat yaa ma maqlo argeedna ma aha argeed waa hawl kale waa side almihii af soomaaliga iska xajistay intaad ka arkaysaan maxaan sameeyaa hadde khitaabu naaqati hashiisha hoggaankeeda xadhigga lagu hogaaminaya waxaa laga sameeyey khulbatun algaa laga sameeyey wahuwa yulabi isagoo talbiya labayk allahuma labayk lnabiy allah yuunus calayhi salaatu wasalaam qaala bnu xambal axmed wuxuu yidhi fii xadiiii qaala hushaym wuxuu yidhi markuu fasiraya khulbada yacni liifan liifan algo iyo khulba waa isku mid khulba liif lagu fasirana waa caطfu bayaan ama waa badel haddii midood hormarto takala lagu fasira waa isku mid khulba iyo liif waa algada baasha u taqaanaan waxadaanii muxamed ibnu muana qaala xadana ibn abi cadiy can daawud ibn hindi haddaad soo marayseen can abilcaaliyata alriyaaxi can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal sirna maca rasuuli illah sooma aragta hadda inaysa hawsha dheelminta ahayn riwaayadan ba idinu sheekhu noo soo hormaray say wax nagu faafahayso sirna maca rasuulilah laakiin asagu waxaa weeye macaani kaloo eegaya lanno daawud bn hindi cana bn caayat arayaaxi iyuu sanadkoora ku yimid sanadkoora ku yimid laakiin hushaym ayaa riwaayaadkiisa can abi daawuud aad loo jecel yahay yo aada loo jecel saasuu u hormariyey imaamku can bni cabaasin qaala sirnaa maca rasul rasuulka ilahi baanu la soconnay bayna makkata wاlmadiina nabigaanu la safaray weeyo oon madiinaiya maka meel udhexaysa fa mararnaa waxaanu soo marray biwaadin tog baanu soo marray ama lag tog iyo waadi reer northeastn ma yaqaanaan ba aan andhaano lag iyo maxaa u dhexeeya tog iyo waadi waa laagta oo la soo gaabiyey laag iyo lag anu xaanman isku mid yihiin laakiin reewaamo iyo rornistan lagta maraqad waxay yidhaahdaan dhulka weyn ee dooxaday biyuhu fadhiistaan lag bay iska kaaleeyihiin hadda mid socotaba ma oo rogaysa faqaaluu waxay dhheen saxaabadu waadu lasraq wey nabi allow faqaala kaanii andur ilaa muusa fadakara wuxuu sheegay min lowni nabi muuse midabkiisa wax ka sheegay iyo wa shacarihi timihiisii shay-an buu ka sheegay lam yaxfadhu uusan qabanin uusan qaybin daawudu daawud ibn abhinta uusan qabanin si fiican waadican asagoo dejiye inaan arkaad moodaabu nabigu nabi muuse isbacayh labadiisa farood fii dunay dhegha gashaday markuu nabigu uu talbiyeysanaya uu dhawaaqayo ilaahay baryayo aad buu u qaylaya codku kor geynaya lanna maxaa yeelay waa min acmaali اlxaji iyo manaasigtiisa qiimaha badan afdal اlxaji alcaju wاthaju xaj waxaa u fadli badan u fadli badan midka dhiigga badan lagu daadiyo xoolo badan aad gowracda muslimiinta ama masaakiinta aad dharjiso xaggana talbiyada iyo takbiirta aad cirka ku dhajiso ashukuanti lama rabo cirka marka nabiga muuse awood badnaa cirku geeyey baashi ayib lahu juaarun cabashuu leeyiyo tuugmo ilaallahi ilaahay uu ku tugayo bitalbiyati labegsiga maaran bi hada alwaadi tugana maray yani siduu u huba nabiga loogu sheegay haddayna indhaha ku hayaad moodaawe ruuxii aad u taqaane aad u taqaane markaad xusutaba inu koorta ayaad moodaysaa sidaasoo kale buu nabigu ka hadlaya qaala wuxuu ihi saxaabi sirna waanu socon xataa ataynaa ilaa aanu gaadhnay calى aniyatin aniyati harsha aynad soo marina wey faqaala nabig wuxu uhi ayu aniyatin haadihi karintanna waa tuma qaaluu waxay dhaheen harshaa weeye aw liftun aw liftun harshaa iyo lifti waa isku mid allifti laanka in la kasriyo fa'an lagu reebaa loo badan yahay waa aniya ku taalla qowgi qudayd la odhan jiray qowgi qudayd loo yaqaana ku taallaa bayn alxaramayn ayb ogu waa inay agga marka soo xig qudad loo yaqaanay ka dilaacdaa karin ku taalla wey in la kor dhabana way badan tahay lifti soo lafti aad oo laanka kor dhigto labada way bannaanta amihim harsha iyo lifti waa isku mid faqaal nabig wuxu uhi kaanii waxaad imoodaa andur ilaa yunusa nabilah yuunus inaan hadda arko calaa naaqatin xamraa hal casaaran hal guduudan calayhi jubbatu suufin jubad ama jaakatiin laga sameeyey dhogor ido laga sameeyey aba khiaamu naaqatihi hadday roonta sidor soo ma aragtaan khiaamu naaqatihi hashiisa hogaankeeda xarhigga lagu hogaanshanaya uu yahay liifu khulbatun liifu khulbatin lama dhin laisku mid laafaynin khulbatun baa le waa la tanwini waa la goday ama waa badel ama waa cadfu bayaan liifka laga bedelaya ama lagu bayaaminaya liifun algo wa huwa khulbatun liifku haddaad liif garan weydo khulba iska fiiri way khulbaa taqaanaaye ninka khulba garan waayan waxaan leenahay liif ayib ninka ikhlaas garan waayo un weeyaha de mar dambe khulbala gartay ninka reeqalaaf ee la yidhi koydkoydma ikhlaas soo rida markaasuu iska aamusay markii la dhammeynaya waan dhammayn magaa la duceeyo la dareeray nin afta u dhowey war ikhlaas maxaa la yidhahdaa wuxuuri waa khulbo le marka waxaan hadda sheegay ninba ku hadlay markuu ogaaday ikhlaas inay qulwallo tahay ninka reeushujihi ah, reealafaalna weydiiye maaran maray bi haada alwaadi waadigan isagoo maray mulabiyan talbiyesanaya labayk allahuma labayka leh xadaanii moxamed muana xadaana ibn abi cadiy can ibni cawn cabdillahi bni cawn ibni arطubaan albasri بن cawn la yaqaana can mujaahid bni jabr qaala kunaa cinda bni cabaasin baanu ahayn ibn cabaas agtiisaaynu joognay kunaa cinda bni cabaas fadakaruu waxay sheegeen muslimiintu ka sheekeeyeen addajaalay ka sheekeeyeen dajaal bay sheegeen faqaala wuxuu yidhi ibn cabaas inahu maktubun bayna caynihi indhihiisa bartankooda waxaa ku qoran oo lagu dhigay kaafirun gaalnimaa ku qoran kaafirun riwaayo kale kafara oo kaaf gooni u qoran iyo fa iyo ra ayb inahu maktuubun waxaa la qoray bayna caynay indhihiisa bartankooda lagu qoray san axadba oga gadmin ooga khaldamin kaafirun qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi raawigi iyo mujaahida faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi lam asmachu ma maal nabiga w lam asmacu nabiga ma anan maal qaala daaka asagoo sidaa yii nabigoo yidhi labada indhood waxaa kaga qoran kaafirun anugu ma maal saxaabo kalea u sheegtay oo xadiidka nabiga si toos qaadatay waana xadiid shibhu mutawaatir xaggaas kitaabada marka laga hadlaayo dajaal walaakinahu qaala xadiidka anugu aan tabiye wuxuu yidhi nabigu ama ibraahiimu ibraahim ninkii doonayo inuu ogaado suu u ekaa fanduruu saaxiibkiin eega nabigu wuxuu i caruurtiisar waa iman doontahay ibraahim wuxuu dhalay axadka ugu eg baan ahay xagga muuqaalka nabilah ibrahim madooni aad maxamed tilmaantiisa baraw wa amaa muusa nabiyulaahi muusa fa rajulun buu aadamu maaran jacdun buuxa calaa jamani ama xagga timaha oo tima duwan leh calaa jamin axmara riti gudanna saaran makhtuumin bkhulbatin alguxarig laga sameeyey kaanii waxaad moodaa anduru ilayhi inaan haddaba fiirinayo idan xadara markuu ku soo hobto ama ku dhaadhacay fi lwaadi yulabii togan asagoo waa talbiyeysa toge weeye waadi اlazraq haddaynu soo maraynay bal ku joogno wallah subxaana wa tacala aclam